بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadka nala socdaiyo daawadayaasha ama ay dib ka gaari doonto waa fadhigii ama kulankii ama xalqadii shanaad ee su-aalihii facebooka maantana insha allahu tacaalaa ilaa sagaal iyo toban su-aalood baan ku soo qaadan doonaa haddii alla yidhaahdo oo ka mid ah su-aalihii baraha inoogu yimid su-aasha koowaadi wuxuu weydiinayaa waa gabar doonaysa inay barato physiotherapy ama duugmada iyo jimcinta iyo waxa la midka rag iyo dumarbana waa laga shaqaynayaa waxay weydiinaysaa miyay ii bannaan tahay inaan ka shaqeeyo taban cilmiga barashadiisu waa bannaan yahay oo qasab maaha qofku inuu ku shaqeeya isaga iyo faamiligiisa u baahan kara talabaad dadka fisiyotherabida loo shaqeynayo hadday gabadh tahay oy dumar yihiin way bannaan tahay oo marka koowaad haddaynan dumar ahayn laakiin caruur yar yara ay yihiinna way bannaan tahay wixii intaa ka soo haraya rag waaweyna asal ahaan waxaa bannaan wixii daruuro ah ee cid kaloo samaysan la waayo ama aqoonteediila goobtaa laga waayo ama cid kaloo u samayso oo raga la waayo markaasi masaa'ilkii tibiga iyo caafimaadka ee baabu daruuraad ah bay gelaysaa wixii aan ahayn ee ragahe rag loo heli karana kashaqaynteedu shaqaynteedu waa masaa'ilkii kale lamidka tahay oo asal ahaan ma bannaana waayo rag iyo dumarkuna kala asturaanta asal ah iyo qaarkood qaarka kale jirkooda inayna taabanin oo cawradooda taaban haddii ajnabi kale yihiin waxay ku bannaanaatana waa daruuro iyo lama huraan haddayna daruuradii jirin dee asalkii taxriimkii bay ahaanaysaa sariirka labaad wuxuu leeyahay xaas baan leeyahay muddo dheer baan wada joognay wanaag iyo abaal iyo gallad badanna way igu leedahay xaqeedii iyo gogosha ahaana ma awoodo waan ka howlgabay haddaan furana cuqubadeedii in iga naxdaan ka baqayaa maxaan sameeyaa sida habbooni waa iyada inuu tala weydiiyo xaqan iyadaa iska leh oo dalbanna karta iskana dayn karta iyada inuu la wadaago cilladda iyo duruufta jirta kadibna maxaa dan iyo ay jeceshahay iyada uu khiyaar geliyo oo weydiiyo hadday cafidoy tiraahdo wada waan wada joogaynaana dee isaga wax culays ay ku tahay iyo xaq ku dayacaan ma jiree uu galladii abaalkii lagu lahaa ilaaliyo haddii ay tiraahdo aniga sidan ima anfacaysee ii fududeena uu u fududeeyo fasaxo markaana iyadaa dalabtayo wax cuqubi iyo wax kaga oo kale ma jiraan sidaas ayay tahay sida saxda inuu sameeyo iyada ha tala geliyo xaqeedana ha weydiiyo saliilka saddexaad wuxuu leeyahy isaguna waa qof dumara marka markana gabadhani waxay leedahay waxaan xirtaa xijaabka isusidayska ah hoostana sarwaal iyo waxay ugu dhadharka hoose inay ka xirato ayay sheegtay oo jirkeeda ku dhegan kadib ninkeedii ayaa wuxuu ku yidhi bay tiri arrintaa inayna habboonayn ama ayna bannaanayn arrintaa diintu maxay ka qabtaa san marar badan meelo munaasabo badan ka nidhi xijaabku waa intii la rabay inuu asturo midab iyo muuqaal iyo qaabtolmeed gaara ma laha asturkii sharcigaa wixii yeesho dhan waa xijaab waxa la xukumayana waa dharkan daahirka ee muuqda weey inta kale dhirta dharka hoose inuu khafiif yahay iyo inuu ku dhagan yahay iyo inuu qaarkii gaaban yahay midna waxba uma dhimayso haddii dharkan bannaanka korka soo jiraayey aanu ku dhaganayn khafiif waxa ka shisheeya muuqdana ahayn inta in la astura loo baahnaana u asturaay dee waxaa ka dambeeya lamaba arko wax sababa uu xaaraan iyo dembi ku noqdaay ma jirto haddii aan sababo ka baxsan uusan u noqonin kalabis ahaan dembiya xaaraan midna ma aha wax dhibaatana ma laha su-aasha afraad qofkani wuxuu leeyahay waxaan leeyahay jiim dhalinyadan waxaan ka gadaa waxyaaba murqaha adkeeyo xoogeeyo murqaha soo kuuskuusa baan dhalinyarada ka gadaa arrintaa ma ii bannaanta jawaabtu waa nacamhaa haddayna dhib caafimaad lahayn dhib caafimaad ay leedahiin kalena ama wixii ku qoran baa laga dul akhriyey ama dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta gaarka u leh baa la weydiin haddaanay dhib caafimaad lahayn oosan dadka caafimaadkooda waxu dhimaynin dhibaato ma lahaa wixii qofka xoog u samaynaya ama awooddiisii iyo jirkiisiiyo ku caawinaya inuu xoog yeeshaay dhibaato maleed waxa jiimka loo qaadayo ama haloo orda loo yidhi ama hala tababarta loo yidhi jirka iyo xubnaha in la adkeeyo murqaha la adkeeyo qofka xooggiisu si uu tayo iyo awood usii yeesho baa asaasu u ah soo shanaad wuxuu leeyahay qofkani gabar baa gogol dhaaf ku dhacday kadibna si sharci darra ay uur u qaaday waxay weydiisay qofka saa su-aasha soo qoray waxaa la weydiiyey kiniinka la ysaga soo tuuro wuuna u sheegay wuxuu leeyahy waan u sheegay iisoo gad hadday tirina waan ka diiday sheegitaanka aan u sheegay dembi ma ku leh su-aal kale waxay leedahay iyaduna gabadhi ay soo qorayso sharci darro ah oo khaladaan uur ku qaaday in lasoo soo rido inay xaaraan tahayna waan ogaaday ilaahay inaan baryoon idhaahdo ilaahay oo ilmahan iga soo tuur ma bannaan tahay qaybta hore ninka qofka u sheegayay kaninka ninka la isaga soo ridayo haddii uu ogaa iska soo ridku xaaraam inuu yahay oo ay dembi tahay u sheegitaankii wuu ku dambaabayaa inuu ilaahay uga toobad keeno iyadana waaniyuuna kaga badbaadaya ilahna dembi dhaaf weydiisto iyadana uu yidhahda waxa waa dembiye iska dhaaf baa ka a tawbadiisa waxyaabaha la doonaya inuu sameeyo kaga toobad keeno wixii isagu uu furay uu qofkii uga digo iska daa yidhaahdo su-aasha ilaahay ma baryi karaa ilaahu iga soo tuur maya wixi ay xaaraan ahayn samayntiisa ilaahay waxyaabaha in la weydiistaan la ogolayn waxaa ka mid a ithmun ow qatiicatu raxim dembi ilaahay inaad weydiisato lama ogola haddiiba aynan bannaanayn ay xaraam ahayd in lasoo tuuro ficilkii xaaraamta ahaa aduu inaad samayso ilaahay inaad baridood ilaahu xaaraantaa samey ama macsiyadaa isii ama dembigaa fududay aad tiraahdaay waxyaabaha aadaabu ducaa ee la ogol yahay ka mid maaha saliilka lexaad wuxuu leeyahay sawd suudaan baanu ka shaqaysanaa dadka hay-adahan n g o-ga ah waan u shaqaynaa si aad u hesho tendharada ama kontraktiyada ama shaqooyinka uga heshana waxaa caadi ka noqotay in laaluush la bixiyo qof aan bixinin ma helayo ama mid halmara ha noqdo ama mid marmara ha noqdo ama mid joogtaa ah ha noqdee ma noo bannaan tahay inaan samayno masaladaas waxaan filaya isaga suudaangaarku ma aha meelo badan bay dunida ka jirtaa haddii laba shardi la helo qofka qaadanaya xaraam ku tahay qofka bixinaya uma banaana labadaa shardi mid kamid a ah haddii la waayana bixinteed uma banaana waa marka koobaad haddii adugu shaqadan la qabanayo qaabqabadkeeda iyo shuruudda la doonayo iyo daacadnimadeeda sidii lagula heshiiyey u wanaagsaneed fulin karta aada u fulinayso shuruuddii si ay loo fuliyey ku habboonaydna aada buuxin karto waa shardiga koowaad waa inaa intaa samayn karto haddii aadan ahalba u ahayn dee dadkii mustaxiqiinta ahaa ee shaqada inay qabtaan mudnaa ee ku tartami lahaa ka mid matihid shardiga labaadi waa in aadan lagu heli karin shaqooyinkii dadku ay u sinaayeen ee xuquuq siman bay ahayd shaqooyinka lasoo bandhigayo dadku inay helaan haddii aad ka mid tahay dadkii mudnaa si nadiifana aan lagu heli karin oy haalib noqoto arrintaasi oo maa tacumu bihi lbalwa ay noqoto waa qaybtan culimmadu ay yidhaahdaan laga soo reeba qaacidada guud qaacidada guud baa waxay ahayd maa xaruma akhduhu xaruma ictaahu wixii qaadashadiisu ay xaaraam tahay bixintiisuna xaaraam wey waxaa laga soo reebay wixii xaaladaas xaajada iyo diraarka yimaada waxay dhaheen yajuusu lilmucti wayaxrumu yaxrumu cala alakhi qofka qaadanaya xaraam ku tahay kan bixinayana way u bannaan tahay waxaa muhim marka inaad xaqiijiso xaddu daruura ma ku gaadhay si ay xaaraantu kugu bannaanaato saailka toobaadi wuxuuna leeyahay oo weydiinayaa wuxuu yidhi waxaan kala tagnay oo qof dumara waxaan kala tagnay carruurtayda aabbahood saddexdii dalqadoodna waa naga dhammaadeen waxba iskuma kaaya harin kamana maarmo haddaba inaan nin kala guursado anuu niyadda ninkii hore ku haya markii aan isguursanna kadibna ifur aan idhaahdo si aan ninkii hore ugu noqdo iyo ugu bannaanaato diintu maxay ka qabtaa ma bannaan tahay iyo ma asaxayaabaan rabaa inaan kala qaada munaasabaddan haddii arrintaasi ninka guursanaya talaaqu hadhow ninku gacantiisa ku jiraa waxa heshiiska uu gelayo iyo kutalagelka ama kutalagelkiisu uu saamaynta xukunka dalaaq nikaax ma ansaxaya mise ma ansaxaya leeyahayna waa ninka gabadhu niyadda ay ku haysay haddii ninka heshiisay la wadaagtay aanay ahayn niyaddeedaasi diidi maysa nikaaxu inuu asaxo naska xadiidkuna ninku markuu arrintaa waduu ku soo arooray lacana allahu lmuxallila walmuxallala lah kan wa xalaalaynaya kan loo xalaalaynaya oo heshiis rag dhex maraya hadhowna sidaa inuu u fura laga doonayo tan dumarku niyadda qalbigeeda ku jirta xukun kalay leedahay laakiin sixada nikaaxu kuma xidhna iyada guurka saas inay guursato ma u bannaan tahay way dambaabi sababtoo ah ninka guursanaya ee wakti iyo maal iyo kharash gelinayaay niyadaas saas iyada ku jirta niyat lkhiyaana wey waa un laga yidhi culimmadu ka dhaheen ninka naagta guursanaya biniyati talaaq isagoo doonaya bil iyo waxoogay uu joogo meesha inuu kumeel ku meel gaadho markay dantiisu magaalada uga dhammaatana uu isaga dhaqaaqo iyaduna aynan ogeyn athima weeye khiyaano weeye oon mucaamalaadka iyo waxisweydaarsiga iyo xuquuq wadaagga dadka dhex mara isagoo labada midkood qalbiga iyo uurtiisa uurkiisa ay ku jirto nooc khiyaano iyo musuq maasuq ay ku jiraan taasi daahirka sixada haddii sharcigii la waafajiya ma diido laakiin qofkaa niyada xun iyo khiyaanada qalbiga ku haya ayaa ku dambaaba qasadkaa xun ee uu leehay lagabana yaaba lacalla markay ninkan damba guursatahay inuu ugaba fiicnaada kii hore oo markaa ay tiraadan iskaba joogno wuxuu bangiyada islaamiga saailka sideedaad waxay ku bixiyaan waxaa la yidhahdaa muraabaxa ma bannaan tahay nacam haa muraabaxa waa waxa saaqadka suuqa ku jira bangi iyo bangi la-aanba waa wax lagu kala gato o dhan baaba dee muraabaxaa muraabaxa waxaa la yidhaahdaa waxaad soo iibsatay ood ribix saaratay oo isagoo lacagaad saaratay aada sii iibisay dukaamada jumlada waxa laga soo qaado ee haddana intii lacag lagaga soo gato intii wax la saarto tafaariiqda lagu gada muraabaxa wey magacan bangiyada marka la mucaamaloonayo unbay magacyadii cuquuddii heshiiskaay gelayeen kala saarayeene bangiyadu wax ka duwan maaha bangiyaduna waa shirkadaha ganacsiga ee hoolseelada iyo meelaha waa bakhaarada waaweyn iyo jumlada iyo tafaariiqdu u furan tahay oo kaleeto wey waa dad lacag isku darasaday oo shuruud iyo qaab gaara u ganacsanaya marka muraabaxadu haddii shuruuddeeda la ilaaliyaay way bannaan tahay maxaa ka mid a shuruuddeeda in inta aynan heshiiska gadashada aydan kala saxiixanin iyagu inay soo gataan oy gacantooda kusoo wareeg oy soo soo milkiyaan qabdigii guddoonkii sharciga ahaana ay sameeyaan wey hadday heshiiska kaaba gadaan iyagoon weli gadanin nahaa can bayci maa laa yamlik waay wuxuusan lahayn ma iibin karo iyagoon damaanadooda aynan gelin hadday iibiyaan oy faa'iida ku saartaanna nahaa can ribxi maa lam yadman wey ribxi waxaan damaanadiisa gelin kama rixi kara qofku shuruudeeda la ilaaliyaay way banaan tahay ma ilaaliyaan bangiyadu waxay marar badan ku xiran tahay heshiiskaa qoran ee lagula gelayo in heshiis walba gaar loo eego oo qof yaqaana iyo qofuu la tashaday uu ka fiiriyo saailka sagaalaad wuxuu leeyahay waxaan ahay gabar muslima xadiid baa waxaan ku arkay nabigu calayhi salaat slam gacanta midig ku tasbiixsan jiray labada gacmood ama midda bidixmu ku tasbiixsan karaa haa midigtana waa lagu tasbiixsan karaa bidixa waa lagu tasbiixsan karaa labadabana waa lagu tasbiixsan karaa xadiidkan kaana yacqidu tasbiixa biyamiinihi dhowr eray buu ku arooray kaana yacqidu tasbiixa biyadihina way soo aroortay kaana yacqidu tasbiixa biasaabicihina way soo aroortay xadiidka riwaayadkiisa ka tahay ama farihiisa ama gacmihiisa ama midigtiisa waxaa la isku qabsaday culimmadu ereyga biyamiinihi ama sugan yahay mise ma sugna aniga sida raajixaylaha riwaayada biyamiinihi shaad weeye daciifo ma sugna waayo ruwaaddii warisay oo dhan hal nin oo weliba ninkuu ka warinaya badankii ragga ka wariya aynay ereygaa dhihin way walidaalika markuu imaamkii wariye sheegaya qaala bnu qudaamata wa zaa'idat bnu qudaame biyamiinihi buu leehay halka raawibaa dabaqaad badan keligii la keliyooyey maca hiqatihi hadduusan hiqa hinshaad maba inaan dhahnayno munkar iyo wax lamid aan dhihinayn marka shuduudka ila raajixsan haddii riwaayada la camal siiyana riwaayadka kale biyadihi waxay tilmaamaysaa lafdiga nakirada haddii damiir loo idaafiyo biyadihi gacmihiisay noqon sida nicmat allahi iyo nicmatihi iyo waxa kuwa lamidka ay cumuum u faa'iideeyaan saa darteed biyadihi gacmaho dhan weeye laakiin nusuus kale marka loo noqdo midigtaa fadli badan bay tilmaamayaan wixii khayr oo dhan midigtu u horraysiin jiray iyo wanaag oo dhan midig loo horraysiyay axaadiidkii caaishaiya tilmaamay midigtaa fadli badan laakiin bannaanaansho hadday noqoto way wada bannaan tahay sariirka tobnaad wuxuu leeyahay waxaa iskool nala dhigta qolyo shiicaah waan suwaag tukannaa hal qol baa lagu wada tukadaa marar baa salaadda ku jira ama tukanaya agtaada iyagana salli soo dhiganayo toodii tukanayaan si ay u tukan jireen waan waswaasaa waxaan isweydiiyey amaad ku dambaabtaa agtaada hadday shiica ku tukato meel kaleoo lagu tukadana ma laha maxaan sameeyaa buu leehay qofkaasi jawaabtu waxay tahay salaadaada tuko qofkii agtaada taagan iyo kii isagu cibaado kala samaynaya ama tukanaya ama si khaldan u tukanayaay haddii aad u nasiixayn karto ood ka sixi kartana ka sax haddayna taa kuu suuragal ahayna adiga waajibkaa ku saaran macnaha waxay soo gelaysaa calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum adoo haddaad nusxi gudbin kartaana gudbi haddii kaloodan awoodinna waxaadan awoodin ilaahay kuma saarin dad banaankaa fadhiya dad baa qalad meesha ku samaynaya meel ka fiican oo khaalisood ku tukata haddaadan hayn salaadaaduna way ka asixi salaadooda iyagu ay tukanayaan ama si khalada loo tukanayana waxba dembi adiga kuma saara salaadaada wax six iska tuka waswaas iska dhaaf saalka koob tobnaad wuxuu leeyahay mayay banaan tahay in la furto meelaha la yidhaha play stationka oo dadka lacag lagaga qaado xilliga salaadahana la xiro ciyaaradahanta ciyaaraha tarfiihiga ah ama play station ha lagu ciyaaro ama banaan garoon intii la taga banooni ha la ciyaaro ama ha la ordo ama dabaal iyo wax lamida ah ha la aado ciyaaraha dadku waktiga ay ku bixiyaan haddii dunuubta iyo macaasida ku lamaan laga ilaaliyo sida guud ahaan way bannaan tahay in meel loo sameeyo garoon lagu ciyaaro laga kireeyo ama meel lagu dabaasho laga kireeyana way bannaan tahay asalkii mucaamalaadka iyo buyuucda ibaaxada ahaa bay gelaysaa iyo baaqi ku tahay alaslu fi lashaa ibaaxa ahaa haddii laakiin ay macaasi haalib ka noqotee la xiriirto oo salaadii laga tegayo cay iyo dembi iyo ayd noqoto qamaar iyo wax lamida ay isu bedelayso wax kaloo xumaato ah la samaynayaay oo rag iyo dumarkii laysku isku dhex yaacinayo hadday asbaabtii taxriiminaysay muxaram ligayrihi bay noqono asbaabaha dartood bay xaraam u noqon haddii wixii xumaa ee xaaraantiniminaya laga ilaaliyana asalkii buyuucdii ibaaxada ahayd ee bannaanayd ayay ka mid noqon aasha labayo tobnaad masaailka labayo tobnaad wuxuu leeyahay waxaan isku kari waayey waxbarasho oo dhan diin iyo maadi labadaba ama adduunyaba adduunya diinna ma baran karo waan ka cajisayaa maadina ma baran karo markaa labadiiba isku kari waayey ayaan istusay buuri inaan noqdo fanaan oo fanaannimada iyo aan ka shaqeeyo arrintaasi maxaad igula talin lahayd waxbarashadu waa wax qofka qadar waajibana way leedahay ka diineed oo saad salaada u tukan lahayd saad u soomi lahayd haddaad xaji cumro aadaysa saad u xaji cumraysan lahayd saad tawxiidkaaga iyo u ilaashan lahayd asaaskiisa intaa waajibka ah kitaab haddaadan ka akhriyi karin cilmi dhagood ahaan baad u baran kartaa intaa haddii aada barato fardu caynta inta kale waa sunno ama fardu kifaaya waa hadday kugu adkaatay camal mubaaxa aad ganacsi gal shaqaalo noqo shaqo kala gal wax risiq aad ka raadiso xalaalna ahaad laakiin ha aadin wax xaaraana risiq saad uga raadiso ama aada magac uga doonto heesaa inaan noqdaan rabaa buu leeyahay waan heesayaa filimaan baan dhigayaa jugjac baan ka siinayaa riwaayadaan samaynayaa dee markii la yidhahdo hadda fanaan iyo heesaa baan noqonayaa waxa durbo sawirka soo degdegayee fanaani fanaan weeye heesaa weeye waxay ka dhigan tahay inta curfigeenna haalibkiihi wax badan oo qaab daranoon oon oo dembi ah ka buuxa saa darteed waxaan kugula talin lahaa haddii aad rag iyo dumar midkaa tahayba iska guurso reer iyo ilmo yeeloo dhaqo shaqayso oo shaqo iyo xamaal raadso ama ganacsi gal ama cid u shaqay oo xalaala raadso rabbigaagana caabudo ilaahaga bari sidaas yeel intaasaa laga yaaba haddaad cilmigii wax ka gaari weyday risiq xalaalood kasbatayna ajir baad ka heli waxaad ka sadaqaysatana ajir baad ka heli ubadii ilmiya reer ilaah hadduu ku siiyana dee adduunyada wixii loo sacyinaya sacyiga adduunkaiyo hadafkeedii wax badan baad ka gaari ilah way caabudi karta waana ka cabsan karta adoon cilmi baranin saalka saddex tobanaad wuxuu leeyahay nin waxaa jiray laga roone ah oo dumar iska dhigay kadibna soo islaamay maxaan ku samaynaa salaadihii xaggee baan ka qaybgelinaa <laughs> waxba rag gaar kaga dhigi mayne su-aasha dumarna way noqon kartaa camaliyad iyo qalliin gashay nin iska dhigtay dawooniyo hormo daawooyinka hormoonada la siiyo fara badan kadibna soo islaantay way dhici kartaa labadaa maxaa la samaynaya haddii la yidhaahdo dabcan qofkan asalna mid buu u yahay oo ama rag buu ahaa ama dumar buu ahaa asalkiisuun buu horta xukun sharci ahaanayaa asal ahaan xukunkiisa sharciga ah kii rag ahaana ragun buu ahaan qaliin iyo dawooyin la siiyey xukunkii sharci ahaan ee ragnimada ahaa waxba ka saari mayso saa darteed isagoo duu rag ahaa dumar baa noqday darteed dumar uma dhexgeli karo khalwo iyo gaarna lama noqon karo fal cabathoo ciyaaray bini aadam sameeyeenna xukunkii sharciga ahaa iyo khilqada ilaahay u abuuray ka bedeli maayo dhakhaatiirtuna sida ay qoreen iyo riboodyada buugta ay ku qoreen ama su-aalo badanoo la weydiiyo ka jawaabeen muuqaal isagu sida uu jecel yahay unbaa ninkii laga dhigayoo muuqaal dumar uu yeeshay maahane nuxurka iyo guduhu waa rag midna yeelan maayo ilmana qaadi maayo xayd iyo caadana ku dhici maysa yidhahdeen marka waa un xubnihii intii muuqatay unbaa lagu ciyaaray oo la farsameeyey dumar hadday tahayna sidoo kaleeta wey dumar hadday ahaydna rag inay ku dhex jirto bixujati rag baan iska dhigay lama ogola hadday soo islaameen iyadoo muuqaal rageedlana dumarka lagu sii dhexdayn maayo isagoo muuqaal dumar lehna rag buu asalkiisu ahaa rag lagu sii dhexdayn maayo waxaa la siinaya axkaamu alkhuntha labeebka axkaamtiisaa la siinaya khuntha almushkil weliba asalkii iyo daahirkii baa kala duwan waxayna gelaysaa qawaacidda fuqahadu ay u yaqaanaan maa isleeyahay tacaarud alasli waadaahir asalkii rag iyo dumar axkaamtii bay keenaysay daahirkiina xugun ka duwan buu keenayaa iyo codkii iyo hadalkii iyo timihii iyo muuqaalkii qofka iyo wax ka duwan buu keenayaa saas darteed axkaamu lkhunha almushkil laa ilaa haaulaahi walaa ilaa haaulaahi su-aasha qeyb waxaa ku jirta inaan caawino oo uu dawiya dhakhtar ku laabto si sidii sii hore loogu celiyaay ma banaan tahay haa min baab alixsaani weye khaladkii sii horena insha allah islaamnimadan qofkuu soo islaamay baa ilaahay subxana wa taala kaga dhaafaya saailka afariy tobnaad wuxuu afariyo tobnaad wuxuuna leeyahay waxaan ahay gabar uur afar bil ah waana midkii igu horreeyey waxaa mooday dhakhtar waxaa laigu yihi ilmahan ma noolaan karo mar dhow wuu dhimanayaa dhibna uu ku geysanaya kama yah lagaa soo xaaqo kama yeelinaya waan ka tegaya dhakhtar labaad baan tegay intii in la eg bay dhaheen maxaa maxaa maxaan sameeyaabay tiri qofkaasi ilmuhu had laba xaaladood ilmaha waa la soo xaaqi karaa haddii hooyada dhibka la sheegay uu geysanaya dhib khatar gelinaya uu yahay oo hooyadu ay khatargelayso akhafu dararayn waaye irtikaabu axqali lmafsadatayn weeye midho gunti ku jirana soomaalida waxay dhahaan ku geed saara looma daadiyo kan ay ku jirana noloshiisa la hubo waa hooyada kan geedka saarana wuxuu noqona la garanaynina waa ilmaa uur ku jiriyo calool ku jiro wuxuu noqon baan la aqoonin ama ha xanuunsanaaday ilmuhu mayuusan xanuunsanaan haddii hooyada nolosheeda khatar uu gelinayo ma banaana waa lasoo xaaqi karaa waan leh hadduuna khatar gelinaynin laakiin uu ficlan dhintayna waa la soo xaaqi karaa xanuun baa haya iyo wuu dhiman doonaa laguma degdegi kara in lasoo xaaqo ha la suga markuu dhinto haddaan khatar weyn hooyada uusan ku haynin ha sugta markii uu dhintay la xaqiijiya ha iska soo xaaqdo sidaa ha yeesho sadalka shan iyo tobnaad ama su-aal shan iyo tobnaad waxay ila leedahay xiliyada dumarka ay caadada ku jiraan waxaa jirta in waan ogahay b waxaa jira bay leeyihin in khilaaf ka jiro qur-aanka inay akhriyi karaan aniguna qur-aankan qabatimayo haddaanan maanta qur-aan akhrisanin cajis baan noqonaya waxba ma qabsan karo arrintaa ma ii banaynaysa aniga dabcan masaladu waa khilaaf waxay ku xiran tahay qur-aanka ma u banaantay gabadha caadada qabta inay kor ka akhrido isuma banaana haddii aynu banaan banaanaato dee dhibba ma laha ama ama qabatin ama qabatimin hadday xaajo iyo daruuro iyo imtixaanaad dhaafaya timaadana waa qadar xaajo iyo daruuro banayn karoon hadhow jaanis dambe iyo fursad dambe oo ku soo celis qofku uusan helaynin haddiise inta aanay ahayn waxaa wanaagsan waa xaaraan ma dhihi karo fuqahadu way isku oo maalikiyada iyo riwaaya can ilimaami axmed iyo ay ma kalaba waxay qabaan inay xaaidada u oo junubka xaraam ka tahay maxaa yeele junubka hadduu isdaahirin karaa xaaidaduna waqti dheer bay qaadan kartaa ismana daahirin karto wax awoodeeda ka baxsan weeye farqigaasay u sheegeen qiyaaskii loo kala qiyaasanayay daliil khaasoo asaxay taxriimka ku asaxayna ma jiro oo ku cad ma jiro sa hadday tahay haddaba haddee culays badan yimaado anugu xaraam ma dhihi karo lakiin intuu qofku ka warwareegi kara khilaafka inuu isaga warwareegaa wanaagsano alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun ay tahay saalkii lixitoonaad wuxuu leeyahy diinta islaamku maxay ka qabtaa in xajka lagu aado basaboor aan ahayn magacu magacii aabaha ahayn wax dhibaata ma laha xajkaaguna waa asaxayaa xajku magac kuma asaxee ficil buu ku asaxaa niyo iyo qowl iyo ficil baa lala yimaadaa xajka waa la niyoodaa labeykana waa lagu dhawaaqaa acmaashiisii tawaafka iyo sacyiga iyo ramyigana waa la sameeyaa sharcigu intaa markaad samaynayso magac lagu dhaha shardi ma aha waraaq aad wadatana shardi ma aha waraaq iyo magac la-aanna wuu asixi magac saxana wuu ku asixi magac beenana wuu ku asixi kadib magacana beed sheegata ee kale isaga markaad sheeganaysay ma daruuraad lahayd mise maadan lahayn ma ku dembaabtay mise kuma dambaabin ma iska bedeli kartaa mise iskama bedeli kartid waa masaa'il kale kaleoo ka baxsan oo haysashada magac iyo seed ula baxda iyo ku saabsan wey salaada aad tukanayso aqoonsiga kugu jira jeebka saamayn kuma laha waayo niyo iyo qowl iyo ficil laga rabo qofka waabuu la yimid saas darteed xajku waa saxaya waxna u dhimi dukumentiga aad wadato xataa hadduu dukumentiga aad ku xajiday faalsa yaho been yahay kulligii oo xataa mid sax lagu qaatay usan hayn kumaba xidhna dukumentiya ee qofkii xajkii taga camalkiiyo niyadiina la yimaada waa sidii xajkiisa iyo camalkiisu wixii kaleed adigu samaysay ma dembi baa mise ma ahana sidiisa gaarkaa loo qiimayn qiimeyn saailka toddobiyo tobnaad wuxuu ina leeyahay qof aan asxaabta nabiga ahayn radia allahu canhu ma la dhihi karaa nacam haa waa la dhihi karaa radia allahu canhu waa duco curfiga culimadun baa qaar kamidihii wixii saxaabada ah radia allahu canhu in la yidhahdo qur-aankuna ku u isticmaalahay radia allahu canhum waraduu canhu ina gaar lagaga dhigo wixii dambana raximahullahu la yidhahdo haddana waxay saas tahay culimmadu caadadooda waxaa ka mid a dadka ku waaweyna aimada ah inay dhahaan radia allahu canhu fuqahada shaaficiyadu markay imaamu shaafici keenaan raximahullahu haalibka ma dhahaan an imam shaafici raximahullah radia allahu canhu bay dhahaan fuqaha culimo kaloo badanna waa la mid allah ka raali noqdo waa duco waana la dhihi karaa qof kasta oo ilahi subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta rumaysan ka mid a ah. su-aasha sideed iyo tobnaad wuxuu leeyahay saa-ilku ilmo dhicisa hooyadu hadday ilmo dhicisa dhasho dhiigna uu ka yimaado dhiiggaasi ma dhiiggii umusha ah mise waa dhiiggii dhiig furanka oo kaleeto oo salaadaha lagu tukanayay waxay ku xidhan tahay ilmahani suuro aadama ma lahaa mise ma lahayn suura aadama aadamo ay garan karaan dadkii aqoonta u lahaa umush iyo dhalmada iyo gaarka aqoonta ugu lahaa hadday astaamo iyo calaamado ka garanayaan abuur inuu ku bilowday iyo sawir bini aadam waxaan soo dhacay dhiigga umul weeye axkaamtii umushii iyo ciddadii ku dhammaanaysay oo dhanna wuu qaadan hadduunan ahayna dhiiggii dhiig furanka ahaa buu qaadan axkaamtiise salaadaha looga weysaysanaya meeshuu kaa gaarana la yska dhaqayay su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay qofkani waxaan wadalonaa xaaskaygo carruur bay i dhashay aadna waan u jeclaa waxaan u ballan qaaday uguna dhaartay inaanan la guursanaynin wilow waxaan idhi buu yidhi haddii aan kula guursado naarta allaha igu fogeeyo ee haddii aan la guursado ka waran jawabta waxaan rabaa inaan idhaahdo ha la guursan waayo mar haddii aad dhaaratay ilahay qur-aanka wuxuu nagu yidhi waxfaduu aymaanakum laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bima caqadtum alaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin markii laga soo hadlay dhaartii baa ilahay wuxuu yihi waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaaliya oo xifdiya intay suuragal tahay xifdinteedu hadda macsiya ma aha jabinteeduna waa ithmi laba ballan baad qaaday ballantii ka bixitaankeedu asalka muuminkana waa awfuu bilcahdi baa ilaah yidhi ballanta oofiya dhaartana xifdiyaa la yidhi ballantana oofiyaa la yidhi marka ka waran haddii aad tiri waxaan rabaa inaan ku ihahda waa khalad dhaartii inaad jabisana waa khalad ballantii inaad ka baxdana waa khalad intaasaan kusoo gobay xalaqada sagaal iyo tobankaas ilaa xalaqada dambe saga manayno sidaa iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu